بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii abishujaaca waxaan soo wadnay ama aan ku soo jirnay ee qaybihii jihaadka iyo khaniimada qaybinteeda taasaan markaa soo wadnay faslun fii axkaami aljizyati jizyada waa canshuurta waa qofka ahoo inuu diinka soo galana diiday ahlu kitaab khaasatan haddana in oo canshuurtii iyo wixii korkiisa ku waajibee lagu ilaalin lahaa inuu bixiyana diiday kaasi waa gooni laakiin midkani waa mid ogolaaday inuu islaamnimadana soo gelaynin jisnana markaa bixiyo wa sharaa'itu wujuubi ljisyati jisyada waajibinteeda waxaa shuruud u ah khamsu khisaalin shan arrimood shan waxyaabood qofkii laga helo jisyada waajib bay ku tahay kow albuluuq ciyaalkii rarkaa kuma jiraan waalcaqlu caqli waa diyo inuu qofku caqli leeyahay waalxuriyatu waa inay xoriyo jirtaa waadhukuuratu dhukuuro raganimo wa an yakuuna inuu ahaado min ahli اlkitaabi ahlu kitaab min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin taasay markuu daliilsanayaa ahlu kitaab inuu qofku ahaado wa an yakuuna min ahli lkitaabi inuu ahlu kitaab yahay ow amase miman cid lahu shubhatu kitaabin shubha kitaabeed u dhow wax uun kitaab u eg haddii laga hela inay haystaan ayna markaa way ku jiraan shubhatu kitaabin kitaab shubhadiisa iyo ekaashihiisa ama ahlu kitaab cad ama miman lahu shubhatu kitaabin kitaab shubhadiisii ekaashihiisa ciddii markaa leh wa aqalu ljizyati jizyada waxaa u yar diinaaru diinaar jizye inta u yar waa diinaar fii kulli xawlin sanad walba uu bixiyo qofka qofka markaa jisyada laga qaadaayo waa inuu sanad walbo xawl walbo diinaar uu bixiyo waa jisyada inta ugu yar wayu'khadu waa la qaadayaa min almutawasiti ninka meeldhexaadka ah diinaaraani laba diinaar baa laga qaadayaa wa min almuusiri midka xoolo qabeenka ahna arbacatu danaari arbacatu danaari danaaniira afar diinaar yaalo istixbaaban waa istixbaabtaa waa sunayn laakiin jizyada inta ugu yar waa diinaar sanadkiiba dinaar baa qofka laga qaadaya hadduu buluuq yahay qaangaar caqli uu leeyahay xoriyad ay jirto dakar uu yahay ahlu kitaab uu yahay ama wax shubha kitaab u dhow saas waay macnaha wa aqalu ljizyati jizya midda u yar dinaarun waa dinaar oo fii kulli xawlin sanad kasta laga qaado wayu waxaa laga qaadayaa meel mutawasiti ninka mutawasit ka ah meel dhexaad ka ah faqiirna ma aha taajirna ma ahan dinaaraani laba diinaar diinaaraani wa min almuusiri qofka muusirkee fudud hantiilaha ah arbacatu danaaniira afar diinaaro istixbaaban baa looga qaadayaa wayajuusu waxaa bannaan an yashtarita inuu shardiyo xaakimka calayhim kuwa korkooda addiyaafata martigelin marti hadday timaado iyo muslimiintu haday wax soo martiyaan inay martisooraan fadlan taasoo ka dheeraad ah can miqdaari ljisyati jisyada qadarkeeda haddii qofkan laga qaado hal diinaar kuma jira diinaarkii waa u soconaya laakiin haddii qof kari kare uu yahay inuu wax martisooro diyaafadana waa lagu shardinayaa wayajuusu wayajuusu waxaa u bannaan xaakimka an yashtarita inuu shardi uga dhigo calayhim kuwa laga qaadaya jizyada korkooda addiyaafata soorid inay sameeyaan fadlan kaasoo ka dheeraad ah oo aan ku jirin can miqdaari jizyati jizyada qadarkeeda wayatadammanu wayatadammanu wayatadammanu wuxuu kulansanayaa caqdu dimmati dimmada caqdigeeda marka la gelinayo caqdiga dimada iyo ballantaa caqdigeed wuxuu kulansanayaa arbacata ashyaa'a afar waxyaabood afar ashyaa iyo afar sheeyaalo ah ayuu kulansanayaa caqdiga marka la samaynayo xagga dimada ama qofka uu noqonayo gaal dimi ah oo muslimiintu caqdi ballan kaga dhexeeyo waa in afar shay ay kulansadaan kow ay yu-adduu waa inay gutaan oo ay bixiyaan aljizyata jizyadii canshuurtii wa an tajriya inuu ku dareersamo ku socdo calayhim korkooda axkaamu lmuslimiin axkaamu lislaami islaamka xukunkiisa say doonaan ma samayn karaan inay meesha ku dhidhistaan ee kiniisado bannaanka yaala jidka ay khamro ku cacabaan waxay macnaha waxaa ku dareersamaya oo ku soconaya korkooda waa aljariya waa inay ku dareersantay ku socota calayhim korkooda lagu socodsiiyo axkaamulislaami islaamka xukunkiisa wa anlaa yadkuruu inaysan ku xusin oynan ku sheegin diina alislaami diinta islaamka ilaa bikhayr khayr maahane cizada muslimiintu ay leeyihin baa la tilmaamaya gaalada ku hoos nool waa inaysaan ahaadaan wa anlaa yadkuruu waa inaysan xusin dimiyiinta diin alislaami islaamka diintiisa ilaa bikhayrin wanaag maahane wa an laa yafcalu inaysan samaynin maa shay fiihi dhexdiisa dararun dhib uu ku yahay cala almuslimiina muslimiinta korkooda dararun lilmuslimiin muslimiintu waxaan dhib ku ahayn bis unbay samaynayaan wixii dhib ku ah ma samayn karaan magaalada gudahooda wa yucarafuuna waa la tacarafayaa oo waxaa lagu aqoonsanayaa bilubsi alkhiyaari khiyaarka labisashadiisa waa marada wa shaddu zunaari iyo zunaarka xirashadiisa adkeyntiisa wayumnacuuna waxaa laga reebayaa oo laga mamnuucayaa min rukuubi alkhayli fardaha fulitaankooda taana mamnuuc baa looga dhigayaa wa yucarafuuna bilubsi alkhiyaari dharku markay labistaan yaa gobol yar oo mare ah ee waxaa lagu dhejinayaa oo lagu tolayaa maradooda dharka ay wataan si calaamad ay ugu noqoto lagu aqoonsado sunnaarkiina waa mtaqaanaa bahal suunka oo kale ah taana way adkaysanayaanoo way xiranayaan saasaa lagu aqoonsanayaa inay yihiin dadkii ahlujisyaha ahaa wayumnacuuna waxaa laga mamnuucayaa min rukuubi alkhayli fardafuulitaanka kitaabu saydi iyo wadabaa'ixi waa saydku waa ugaarta iyo gowracyada waaldaxaayaa duxiyooyinka walacima iyo quudadka cuntada la cuno intaasuu kitaab u yahay wamaa qudira wixii la karo oo la awoodi karo calaa dakaatihi gowraciisa fadakaatuhu gowriciisu waa fii xalqihi dhuuntiisa iyo walabatihi labadiisa xalqiga waa luqunta meesha kore xalqiga meesha dhuunta ah walubatihina waa meesha hoose ilaa meeshaa laga gaaro ayaa la gowracayaa waa wixii la kari kara in la gowraco neef baa kuu xiran idaa kuu xiran ircad baa kuu xiran lo baa kuu xiran waad soo qaban kartaa waad gowrici kartaa wixii noocaas ah oo xaalkiisu saa yahay oo xaalkiisu saa yahay waa la gowracayaa xalqada iyo lubada markaa laga gowracayaa meel gees ah ilaa geeskaa ayaa la qalayaa maa lam yakun maa lam maa lam yuqdar waxa la qadarin oo la awoodi karin calaa dakaatihi gowraciisa neef baa kaa fakaday neef ayaa kaa fakaday inaad soo qabato waad keligiisood gowracdo fa dakaatuhu gowraciisa caqruhu waa boqonjebintiisa waa waa la boqonjebinayaa xayu qudira calayhi meeshii la kari karo meeshii la awoodo yaa la cakrinayaa fa caqaruuha soo mahayn aydi boqon jebin ama waxbaa lagu tuurayaa amase waxaa lagu dirayaa mtaqaanaa xoolaha lagu e, e, mtaqaanaa e, xoolaha lagu ugaarsado eyga waxyaabaha lamidka ah qabala leeh wuu qabtay boqontuu ka jebiyey wuu dilay haddii kale way xataa haddii ay dhimato sida noo imaan doonto markaan gaarno eh, ugaarta ugaarsiga marka kaasaa gowrac u ah asagana wayustaxabu waa la suneeyaa fi dakaati gowraca arbacatu ashyaa afar shay afar xaabood baa loo suneeyaa arbacatu ashyaain qadcu lxulquumi xulquumtu la gooyo ah, meesha xulquumta ah meesha hadda aan soo tilmaanay in la gooyo waa koob walmariyi mariguna ilan qofku wuxuu leeyahay dhowr wuxuu leeyahay dhuumood toon gurigaa mara koo mataqaanaa biyahaa mara too naftaa marta waa la goynayaa marka walwadajayni labada wadajayn waa labada geesaha ku yaala xididada kuwaana markaa waa la goynayaa intaa in la gooyo waaye wamujzi waxaa guda minhumaa labadooda shay-aani laba shay baa ka gudi karaa qaطcu lxulquumi iyo walmariyi labadaa xidid iyo labadaa hunguri marayn ama biyaha iyo nafta iyo meesha hungurigu maro xulquumta labada haddii la gooyo way ansaxaysaa waa mujzi way ka gudaysaa wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu ugaarsiga bikulli jaarixatin wax kastoo wax dhaawaca mucallamatin la tababaray oo min asibaaci dugaaga markaa ka mid ah eyga shimbiraha qaarkood oo lagu ugaarsado cijiyaha waaweynkii afka weyn markaa leh oo subaacii ka mid ah in lagu ugaarsado way badtahay waxbay dhaawacaan waxbay qabtaan ta labaad waa waa mucallama waa la tababaray sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala mukalimiina tucallimuunahuna mima callamakum allah sida ilaah yidhi subxaana wa tacaala wa min wa min jawaarixi wa min jawaarixi اطayri iyo shimbiraha kuwada jawaarixda ah kuwada wax dhaawaca macnaha wax jareexeeya kuwaana waa lagu ugaarsan karaa wa sharaa'iطu tacliimiha tacliimintooda waxaa shardi u ah arbacatun afar eegan inuu tababaran yahay waa shan afar shardi laga helo kow an takuuna waa inuu ahaado idaa ursilat haddii la diro istarsalat mid dirsama qabo haddaa dhahdo inuu qabtaa wa idaa sujirad haddii la sijriyo la reebana anzajarat waa inuu reebtoomnaadaa qaba aad tiri u fadhiistid mucalin ma aha lama tababarna fadhihiisaa tiri wuu orday soo qabtay maya joog haddii la dhaho waa inuu joogaa soca haddii la dhahana waa inuu markaa socdaa an takuuna waa inuu ahaada idaa ursilat haddii la diro istarsalat mid dirsama waidaa sujirad haddii la reebo la canaantoo la joojiyana anzajarad mid joogsada waidaa qatalat hadday neefkii ay qabatay lam ta'kul inaysan cunin min asaydi ugaarta fakuluu mima amsakna calaykum waxay idin qabtaan cuna buu dhaha ila subxana watacaala laakiin eega haddii la diro uu lugta ka goosto ama hirib uu ka goosto adikuuma qabanini asagaa qabsaday lama cuni kara markaa waidaa qatalat hadday disho ugaartii lam ta'kul waa inaysan ka cunin min asaydi ugaarta xaggeeda waan yatakarara daalika minhaa waa inay soo noqnoqotaa qabo u qabto joogso uu joogsado maanta kriged ma aha dhowr mar inay saa noqdaan laakiin waxaa dhici karta halkan maar keliya inuu iska asiibo qabo uu iska ordo laakiin beri uusan sidaa ahayn marka waa inay dhowr mar soo noqnoqotaa wa an yatakarara waa inuu soo celceliyo daalika arrintaa minhaa ogaarta xaggeeda fa in cudima haddii la waayo axadu shuruudi shardiyaalka mid ka mid ah haddii la waayo lam yaxil xalaal ma aha maa aqadat waxay qabato ilaa an yudraka in la haleelo xayan nolol lagu haleelo fayudakkaa la gowraco maahane ugaarti haddii uu cararo sida hadda aan soo sheegnay mucalim hadduu yahay neefka hadduu qabto asoo nool la gaarana waa la gowracaya haddii asoo dhintay loo tagana waa la cuni karaa waayo qabashada uu qabtay bisinka ilaahay oo lagu diray tababarkaa la siiyey macalimka uu yahay ayaa gowrac u noqona ayaa bisinka u noqonaya dhib malaha marka bisinka bismillaahi dhe markaad dirayso markaad bismillaahi dhahdo oo qaba aad dhahdo hore ka ordo uu qabtuusan waxna ka goosanin oo iska ag fadhiyo markaa waa cuni kartaa xataa hadday dhimato bahasha hal mar ma ahani ama dhowr wax oo shaki laga baqahayo isagoo qabtay oo bahashii dhimatay eygiina meesha uu fadhiyo yaa ey kaloo adi aan lahayn baa meeshii la fadhiya markaa ma la cunaa shaki baa yimid ma ogid ki kii imtiqaana qabtay ka kale in bisinka alla lagu soo diray in kale lama oga marka sidaa darteed waa la iska dhaafayaa maayo fain cudima haddii la waayo axadu shuruudi shardiyaalka mid kamid ah lam yaxilla xal ma aha maa akhadat wuxuu qabto ilaa an yudraka in la haleelo maahane xayan asaga oo nool oo fayudakkaa markaa la gowraco wa tajuusu waxaa bannaan addakaatu gowrac bikulli maa shay kasta wax lagu qali karo yajraxu wax jareexeeya wax qali karaa ilaa bisinni idigta maahane wadufri iyo cidida cinjada ama cidida iyo iligta maahane wixii kale oo dhan oo wax gowraci karo wax jareexayn karaa wax waa lagu qali karaa qasabka dhagaxaanta gobolka mid ah afkood waxaad moodaa sidii midi oo kale ama seef la afeeyey wixii noocaasoo dhan maa anhara dam wax kastoo dhiig daadin kara oo wax jareexeeya wax waa lagu qali karaa ilaa iligta iyo cijida maahane rasuulkuna waatuu yiri iligtu waa laf lafna wax lagu gowraco ma banaana dufurkii cijidana waa famuda alxabasha reer xabashay midi u tahay hashabahina taxilu waxaa bana dakaatu kulli muslim waxaa xalaal ah qof kastoo muslima wixii uu gowraco wa kitaabiyi iyo nin kitaabi ah ahlu kitaab walaa taxilu ma xalaal aha dakaatu majuusiyi majuusi dabcaabudo ah gowriciis in la cuno walaa wathaniyin iyo sanab caabude kuwa gowracoodu xalaal ma aha laakiin qof kastoo muslim ah iyo ahlu kitaabeynka waxay gowracaan waa xalaal oo waa la cuni karaa wataxilu waxaa xalaal ah dakaa kulli muslimin muslim kasta gowriciisa wuxuu qalo in la cuno iyo wa kitaabiyin nin ahlu kitaab ah ama yuhuud ama nasaara walaa taxilu xalaal ma aha dakaatu majuusiyin majuusi gowraciisa walaa wathaniyin iyo sanabiiste mid sanab caabuda wa wadakaatuljaniini ilmaha caloosha ku jira gowracooda dakaati ummihi hooyadii gowraceeda gowrac u ah ilaa an yuujada in la helo maahane xayin asaga oo nool oo fa yudakaa markaa la gowraco neef haddii la qala ari ah calooshiisna ay ilmo ku jiraan dakaadka jiniinka uurku jiraha ah calool jiifka ah gowraciisa haddii hooyadiis la gowraco asna wuu gowracan yahay waa xalaal macnaha ilaa an yuujada in la helo maahane xayan asaga oo nool oo fa yudakkaa markaa la gowraco wamaa qutica wixii laga gooyo min xayin neef nool xaggii fa huwa meytun waa bakti neefkii oo socda iyo cad laga soo gooyey geelii oo nool oon la qalin baa kurus laga soo gooy lama cuni karo idihii oo socda ama wankiibaa birada laga gooy waa meyt neefkaas waxa laga soo gooyey asaga oo nool waa meyt waa bakti baa laga wadaa wamaa qutica wixii laga gooye min xayin neef nool xaggiisa fa huwa meytun waa bakti waa meyt oo kale lama cuni karo ila shucuura timaha maahane timihii almuntafaca biha waxtaraayo lagu intifaacaayey fi lmafaarishi gogolyaal laga samaysanaya walmalaabisi iyo dhar iyo wakayraha wixii markaa lamid ah kaa kuma jiro timihii noocaas oo kale ah oo neefka xalaasha ah ee la cuno hilibkiisa laga soo qaado taa dhib ma laha ila shucuura timihii almuntafaca biha lagu intifaacayay wax qabanayey maxaa lagu intifac fi lmafaarishi firaashyaala laga sameeya dhawarta waalmalaabisi io labisiyo iyo wagayrihaa wixii markaa lamida wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam